min ashaytaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma calimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilma watuqan yaa kariim yaa latiif allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi waclaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala alilqaau watacliiqu fii afcaali quluub wa min axkaami haadihi alafcaal waa darsigeenni labaatan iyo sideedaad mia waa darsigeenni labaatan iyo sideedaada qadriga sheikhu raximah ullahu tacaala wuxuu yidhi waxaan kusoo jirnay danna iyo walaalaheed iyo axkaamtoodii wa min axkaami haadihi alafcaal afcaashan axkaamta ay leeyihiin waxaa ka mid ah annahu yajuusu fiiha waxaa ku bannaan al ilqaa'u in la shaqo tiro iyo watacliiqu shaqadeedii in la laalo fa ama alilqaa'u fa huwa ilqahu cibaaratun can ibtaali camalihaa camalkeedii burin la burinayo weeye fi lafdi xaggii dhawaaqa iyo walmaxalli xaggii booskaba danay waa leh laba axkaambaa u dheer ilqaa waxa la yidhaahdaa oo in shaqadiiba laga joojiyo shaqadiiba hee shaqadu maxay ay qaban jireen tansibu lmubtada'a walkhabar khabar soomaayn shaqadiiba in laga joojiyo ilqaa marka macnaheedu waa taas maxay keenaya in shaqada laga joojiyo litawasuqihaa danna iyo walaalaheed inay dhex galeen bayna almafcuulayni laba mafcuul dhexdooda aw amase ta'khiirahaa ta'khiirihaa in ay kadib marto canhumaa labadii mafcuulna kadib marto laba goorba danna iyo walaalaha shaqada waa laga joojiyaa marka koowaad waxa weeye haye marka hee danna ay u dhaxayso labadii mafcuul iyo marka danna ay hee labadaba mafcuul ay ka horayaan oo labadaba ay ka dambayso mithaalu tawasutihaa baynahumaa waxaweye qowluka dhahaysa zaydan danantu waxaan mooday caaliman baan mooday zayd ninka la yidhaahdo bilicmaali way shaqaysaa wayajuusu waxaa kaloo bannaan inaad tiraahdo zaydun danantu caalimun bilihmaali in shaqadii laga tiro wuxuu ku leeyahay sheikhu raximahullah danna iyo walaalaheed hadday dhexda galaan laba arrimood baa kugu bannaan inaad shaqa siiso shaqadii caadiga ahayd oo haye aan dhaho zaydan mafcuul bihi awal danantuna waa ficil iyo faacil caalimanna mafcuul bihi aani markaa maxaa icmaal ayadoo dhexda ku jidha haddana hee bee shaqaysa ihmaalna waa imaan ka dhaayo shaqadaba in laga joojiyo haye zaydun danantu caalimun zaydun mubtada danantu ficliya faacil iska dheh oo magaranaysaa muctarida ah caalimunna waa khabar markaana ma shaqayn soo maa marka markay tawasu tahay shaqaysaa mana shaqayso qaala shaacir wuxuu yidhi abilaraajisi yamna lumi tuucidunii wafilaraajisi khiltu lumu walkhawaru abil araajiisi gabayada eh, rajiska ah miyaad yabna lu'mi midka yacni bakhaylnimada u saaxiibka ama doqonnimada u saaxiibka wiilkeediiow tuuciduni iigu goodinaysaa war anaa rajsi yara igu goodin rajsi waa afareyda yacni afareyda carabiga way gabayga carbeed afareydiisa wey gabar yaroo afarey ah miya aniga igu goodinaysaa buu ku yidhi wa fil araajiisi araajiistii iyo ma garanaysaa gabayada afareyda khiltulu'mu ayuu lu'm yacni xumaantu ay ahaatay iyo walkhabaru waa isku macne xumaantu ay ahaatay wuxuu ku leeyahay aniganiyo nin baxrajis la igu goodiyo hee baxrajis waa inta badan baxriga iska basiidkayo qof kastoo gabayga baranaya uu ka bilaabo waa fahamta soomaa marka gabaygaas baxrajisiga la yidhaahdo yaa nin lagu bahalkaysan karoo lagu goodin karoo lagu hanjabayo hee anigu ma ahi muxuu ka daliishanayaa sheehu khiltu lu'mu fil araajisi waa khabar muqadama allu'muna waa mubtada mu'ahara khiltuna jumla muctarida iska noqota oo ma shaqaynayso ayadoo haddana hee dhexdii ku jidha soo maaha hadda fil araajiisi khiltu ama khilta luma qoraa khiltu soomaa khiltu khiltulu'mu haddii xagga alluma la kordhigi lahaa yah sida caadiga wuxuu ahaa khiltu alluma fil araajiis oo allu'mu fil araajiis hadalku waa sida caadiga allu'mu la iibnimada yacni bakhaylnimadu iyo doqonnimadu fil araajiisi bay ku sugnaatay saas weyimsaday khabar khiltu keen khiltuluma fil araajiisi soo maa markaasaa khilt intii lasoo qabtay araajiis baa la hormariyey khiltuna dhexdaa la geliyey lumna waa la dembaysiiyey marka fil araajiis waa khabar muqadama oo kaainunbaa ku jidha khiltuna jumla muctarida iska noqonaysaa allumna mubtada mu'aharu noqday xaggaana waxaa ka fahamtay khilta ayadoo dhexda gashay inaysan shaqayn warkaa waa ku dhacay soo faluuma mubtadaun mu'ahar weeye wa fil araajiisna fii mowdici rafcin bay joogtaa li'annahu khabar muqadama weeye wa ulqiyat waaan la shaqo tiray khiltu baa la shaqo tiray litabasutihaa inaan dhex gashay beenahuma dhexdooda su'aal baa timaaday marka xagga maxaa markay dhexda gasho ayadoo soo shaqaysana waa aragnay soo maa ayadoo la shaqo tirana waa aragnay su'aal buu iswadiy shiikhu wahal sawaa in la shaqo siiyo iyo in la tiraa ma siman yihiin amise al icmaalo ayaa arjaha xoog badan fiihi madhabaani baa ku jira laba madhab baa ku jira <coughs> labada waxa weeye dee inay magaranaysaa icmaalku xoog badan yahay iyo inuu ihmaalku ma yahee uu xoog badan yahay ama isiman yihiin wa mihaalu ta'ahurihaa canhuma ayadoo dib martayna qowluka wayaa dhahaysid zaydun caalimun danantu sida asalkaa maxay ahayd danantu zaydan markaasaa sideedii caalimtii hore la mariyay baa dalaan tukadaa la geeyey markaasoo kale bil ihmaali in la shaqo tiro ayay ku sugnaatay weeye wahuwa la arjaxu isku waafaqay marba haddii danna ay gadaal tagto oo labadii mafcuulka ay ka dhigan lahayd ay hormaraan ma shaqaynayso danna iyo walaalaheed kelmad iska caadiya noqonaysaa mubtada iyo khabar baana loo sheegayaa waxa meesha yaal waay qaala shaaciru wuxuu yidhi alqawmu fii athari danantu in yakunii maa qad danantu faqad dafirtu wakhaabuu alqowmu qowmkii ceersanayay fii atharii raadkayga inay yihiin ayaan danantu u maleeye saasaan u malaynayaa wey haddaba fa in yakun ay fa in yaxsul weeye hadduu jiro maa qad danantu waxa aan u malaynayaa hadduu jiro faqad dafirtu walla anaa guulaystay wakhaabo ayaguna hee way hoogeyn rag baa ceersanaya ninkanoo wuxuu leeyahay waxaan u maleynayaa raggii raadkeyga hayay hee inay raadkeygii soo hayaanoo weli idaba socdaan arrinkaa malahaas hadduu malo jira yahay yaa anaa guulaystay buu yidhi maxay marna isoo qaban mayaan ayaguna waa hoogeynoo yaa jidkiiya waxay ku ba'ayaan iyo magaranaysaa safarkaa dheer ay soo gelayaan oo inan aysan soo qaban karin ay daba socdaan ayay ku jabayaan buu ku yidhi muxuu ka daliishanayaa sheikhu alqawmu fii aharii danantu alqowm waa muntada fii aharin jaamibkaa maxaa ku jira kaainun baa ku jira soo maahan waa khabarkii danantuna xaggee joogtaa sida caadigaa ah, maxaa la rabay danantu alqawma fii aharii markaasaa darta ma shaqeyn miya shaqaysa yaah ma shaqayn weeyaan markaasna haddaba falqowmu mubtadaun wey wa fii aharii fii mowdici rafin calaa annahu khabar weeyaan wa uhmilat danna danna waa la shaqo tiray lita'ahurihaa canhuma maadaama ay ka dambayso wa mataa goorta taqadama alficlu ficilku uu ka hormaro cala almubtada'i uu ka hormaro yowalkhabari macan lam yajus ilihmaalu in la shaqo tiraa hima bannaana laa taqulu dhihi maysid danantu zaydun qaa'imun ma dhihi karti buu yidhi ficilkii danna iyo waalaheed saddex xaala midkood wey sideedaba inay hore joogaan markaa waa in la shaqo siiyaa inay dhexda joogaan siin iyo tiridba waa leeyihiin inay gadaal istaagaan wax shaqaa la siinaya hab yaraatee ma jidho weeyaan hadda fiili danantu zaydan qaa'iman ma dhihi kartay buu yidhi danantu zaydun qaa'imun sababtu maxay tahay sababtu maxay tahay dee taqadama alficlu ficlika baa ugu horeeya haye ficilka dhexda geli maxaa kugu bannaan shaqasii zaydan danantu qaa'iman shaqatir zaydun danantu qaa'imun haye danantu gadaalkee zaydun qaa'imun danantu war kale kama bannaan wey markaasna wa ama atacliiqu khilaaf birafci in la godo ma bannaana khilaafan mukhaalifiina xaalan nahay lilkuufiyiina oo kuufiyiintu way arrinkaas qabaan weye macnuhu wa ama tacliiqu tacliiq tacliiq haddaa maqashid fa huwa tacliiqu cibaaratu can ibtaali camaliha shaqadii in laga joojiyo weedanay waa lahayd lafdan xagga muuqaalka shaqadii laga joojinaya laa maxalan laakiinse boos ahaan way u shaqaynaysaa maxaa laga wadaa arrinka in badan baa soo marnay waanu fahmaynaa waxaan u fahmaynaa waxa weeye shaygan meeshii faacilku ahaan jiray soma dhici karto shay faacilnimadu aysan ka muuqan karin laakiinse booskii la ciraabayo soma dhici karto haddaan dhaho haadaa ismu ishaara mabniyun cala sukuun fii maxalli eeg asagoo caado ma noqon karo mubtada maxaa waa mabni laakiinse booska uu joogaa muxuu yahay fii maxalli rafci tanna saasoo kale weyaan danna kuwa ka dambeeya lama dhihi karo mafcuulun bihi awal mafcuulun bihi taan lama dhihi karo laakiinse markii waxa danna ka dambeeya hawshooda loo dhammeeyo ayaa maxaa la dhahayaa jumladaa ficilka ee meesha taalla yaa fii maxalli nasbi sadad masaday mafsadad masada mafcuulay danantu labadaas waxaa meesha yaalo jumlada ahi markii la isku daro boos kordhig bay yaalaanoo labadii mafcuulay danna ayay buuxiyeen baa ladhahay maxalkaa laga ciraabayaa marka lafdi ahaan la ciraabi mayo bal fiila halkaa maxaa keenay in lafdi ahaan aan la ciraabino maxalkii laga ciraabo liictiraadi maa shay inuu soo gudbay darteed shaygaasoo lahu iska leh sadrul kalaami leh hadalka horaantiisa oo soo gudbay baynahaa danna iyo wa bayna macmuulayha kuway ku shaqaynaysa dhexdooda danna iyo kuwii ku shaqaynaysa mubtadaga khabarka ah baa waxaa soo gudbaya oo soo dhexgelaya shay iska leh sadaaro wax loo yaqaan isagaa shiiku kuu tilmaami doona waxyaabaha sadaarada leh waalmuraadu bimaa lahu sadrukalaam waxaa laga wadaa maa annaafiya oo kaleeto maa annaafiya sadrulkalaam baan leedaha maxaa laga wadaa ha u fahmay sadrulalaam markasta ina hore istataa la rabaa macnadu saas maa fiiri laqad calimta hayee maa haaulaa'i soo maa maadam haddama horeba taagan tahay yaa sadulkalaam waxaa laga wadaa waxa ka dambeeyaahay xiriir lama laha waxa ka horeeya intaa way sadulkalaamka la sheegay warkaabaa ku dhacay soma maa meela socotaa arrinkan horey baa usoo tilmaamna markaan maraynay lamaadii xarfiyeed markaan maraynay falamaa qadaa calayha hee tii nebi sulaymaan falamaa qadaynaa calayhi almowta maa dallahum calaa mowtihi dallahum inay lamadaas ku xiriirto xiriir la yeelato maxaa diiday maadaad diiday maad maxay u diiday maad maasidul kalaam weeyaanoo waxaa ka dambeeyaa xiriir lama yeelan karo waxa ka horayaan idhi warka waa ku dhacay soomaa marka sadulkalaam macnaheedu waxaa weeye horey istaagtaa maahee macnaheedu waxaa weeye waxaa ka dambeeyahay waa war cusub oo waxaa ka horeeya kuma xirna tanna waa saas oo kale marka maa annaafi hadday soo kala dhex gasho shaygii danna iyo waalaheed iyo wixii ku tacalluqi lahayd maada waxaa ka dambeeya caadi baa loo ciraabayaa kadibna marka caadi loo ciraabo ciraabta mutaysato markii la siiyo kadib waxaa la dhahayaa fii maxalli nasbin sadama sada mafcuulay danantu baan dhahayaa fiir halkaa laqad calimta waa ogtahay niyo yaa maa haaulaai maa haaulaa'i kuwan inaysan ahayn yantiquuna kuwa hadlaya maadu waa naafiya soo ma aha haa maxaa rahaysaa litambiih ulaa'i ismu ishaara mabni cala kasr fii maxali rafci mubtada soo maahan yandiquuna ficil weeye faacilkina waa wowda waljumla ficliya fii maxali rafci khabarun lihaulaa soo maa kadibna waljumlatu min almubtada'i waalkhabari fii maxali nasbi sadad masada mafcuulay danantu mafcuulay calimtu jumladan ah haaulaai yandiquun ah yaa oo mubtadaha khabarka isku ah fii maxali nasbin bay taallaayo sadad waxay buuxinaysaa masada mafcuulay danantu mafcuulaya calimtu calimtudan meesha taa laba mafcuul u baahan booskii labada mafcuul ayay u joogtaa u buuxinaysaa wey oo hadda fiiri hadda maada haddii laga dayn lahaa maxay noqon lahayd laqad calimta haaulaa haulaayo aad fii maxali nasbi mafcuulun bihi awal bay noqon lahayd yandiquuna jumladaasna fii maxali nasbi maxay noqon lahayd hee mafcuulu bihi aani warkaa ku dhacay soo maa laakiin maxaa diidansaa loo ciraabo maa naafiyaa joogta sadrulaam le arrinka labaad waxa weeye fa haaulaai mubtada un weeye yantiqunana waa khabarkii walaysa mafcuula mafcuulan awalan wa aaniyan mafcuul awal iyo aani toona maaha may la socotaan waryaa la socda yah yaa naa'iman walaa annaafiyatan labaadna waa laa annaafiya laada diidmada ahayd sadrulkalaam baa leedaha maa macnaa sadrulkalaam waxa ka horeeya hee haa laguma ciraabayo ka qawlika weeye calimtu waxaan ogaaday laa zaydun zayd qaa'imun inuusan taagnayn walaa camrun camrna qaa'imun inuusan taagnayn baa ogaaday warkaasaan isoo gaadha wey hadda markaan calimtu waa ficil iyo faacil soo maa laadaasi waa laa xarfu nafyin ah zaydun waa muntada qaa'imunna waa khabar wowd waa xarfu cadf laadaasi waa masjidatun litawkiidi nafyi laada dambe waa masjid hee litawkiidi nafyi in lagu adkay keliya meesha u joogtaa camrun waa macduufun calaa zayd weeyaan warka waa ku dhacay soomaa kadib meeshii laada gadaasheed maxaa dhacaysaa waljumlatu min almubtada'i waalkhabari fii maxalli nasbi sadad masada mafcuulay calimtu wa in annaafiya ayaa markay timaado shaqadii tacliiqu imaanaya ka qowlihi tacaalaa watadunnuuna yaa watadunnuuna wa antum walxaal idinku walxaal antum idinkuna tadunnuuna aad maleynayseen in labithtum maa labithtum inaydan joogin ilaa qaliilan ilaa baqaa'an joogid mooyaane joogidaasoo qaliilan yar saas wey <coughs> tadunnuunaas waa ficiloo fii maxalli rafci khabar bay taalaaya antum baa qarsoona mubtadaah in labithtum maa labithtum maydan joogin baa u malaynaysaen weye ilaa qaliilan qaliilantaasina waa sifatun limasdarin maxduuf oo baqaa'an baa meesha ku jidha ilaa baqaa'an yaa joogid mooyaane joogidaasoo qaliilan yar warka waa ku dhacay soomaa ay maa labithtum ilaa qaliilan marka intaas waa in annaafiya muujeedaa intaa naafiyadaahi mar hadday timaaday tadunnu gadaasheeda waxa ka dambeeya caadaha loo ciraabto kadibna hee kadibna hee kadibna saded hala dhaho warka waa ku dhacay soomaan maahan hadduu ciraaban kartan baan maleynayaa marka intaa waa naafiyo haye labiisna waa ficil iyo faacil miimtuna waa xarfun lijamci dukuur soo maa ilaa waa kuuran yahay waa xarfu istithnaa qaliilan ilaa baqaa'an waa sifatun limasdarin maxduuf ay maa labidtum ilaa qaliilan walaamil ibtidaa markay timaadana waa la midoo qawlika calimtu waxaan ogaaday lesaydinka sida la yidhaahdo qaaminu taagan yahay hadday ciraab lesaydin laamamtida saymamtida khabar tan kalena waa khabaroo kadibna jumlada khabar jumlada ismiyadaah fi maxal nasi baa dhahaysa sadama sada mafcuulaydan qowluhu tacaala baa la mid ah walaqad calimuu waxay ogaayeen laman ishtaraahu laman ishtaraahu laman ayiladii midka ishtaraahu iibsada oo qaata maa lahu inaysan u sugnaanin khalaaqun wax nasiiba fi laakhirati inaysan u sugnaanin walaqad calimuu waxay yaqiinsanaayeen laman ishtaraahu laas waa laamulibtidaa weeyaano mantaas waa ismu shardin hadduu ala kuran yahay waa mabni cala sukuun fii maxalli rafci mubtado weeyaan mantaas mantaas waxaan ka wadaa waa ism mawsuul yaan khaldina waa ism mawsuul mabni cala sukuun fii maxalli rafci mubtada ishtiraahuna waa siladeedii maa lahu inuusan u sugnaanin maa lahu khalaaqun weeyaan waaya marka madaasna waa naafiyo lahu sawjaal majruur ma ahan khabar muqadama weeyaan min khalaaqi mintaas xarfu jirka waa zaa'id khalaaquna waa mubtada mu'aharo marfuuca wacalaamat rafci damatun muqadaratun calaa aakhiri manac min duur ishtiqaal maxali bixarakati xarfiljari zaa'id weeyaan war hawaa ku dhacay soomaan warka wuxuu dhigan yahay walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu khalaaqun fi laakhirati saas weeya warku maa lahu ma leh khalaaqun wax nasiiba kuma leh waa ayadun ka hadlaysaa waa waa isha haaruut waa maaruut soo maahan weeyaanoo nimankaa ninkii la shaqaysta oo dee ay fidmeeyaan yaa wax aakhira oo u yaal male wey macnuhu macnuhu waa intaa keliya marka laqad waa garanaysa icraabteeda calimu waa ficliya faacil soo mafcuula uma baahna mafcuulada xaga ka keennaa man soo ismu mawsuulo mubtadaa ma ah. laamtaas manta la socota ayaa ka hor istaagtay laba mafcuuloo toos inay qaadato calimuu marka waxaa laada ka dambeeya caad icraab allaamu laamulibtidaa man ismu mawsulun iyo cala sukun fii maxal rafiya mubtada ishtaraa ficil mudaaric ficil maadi wa faaciluhu huwa huwdana mafcuulu weeye waa silatulmawsuuli marka xaggaa iska dhig caa'idkiina meeye waa huwda soo maa maa waa xarfu nafyin lahu allaamu xarfu jawrahaa damiir mutasimin cala damiir fii maxalli jar aljaar majruuru hee mutacalaqan matadiruhu kaa'inun khabar muqadama fii xarfi alaakhir ismu majruumi fii min xarfu jar oo zaa'ida dhahaysa khalaaqun mubtadaun mu'ahar marfuuc wacalaamata fi aakhirihi warka soo uruuriyo waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi yaa yaa maa lahu khalaaqun jumladaasaan ka hadlayaa jumladaas mubtadahi khabarka fii maxalli rafci khabaru mubtada'i man mubtadihii man ahaa bay khabar u yihiin kadibna waljumlatu midalaba mubtadi ooman iyo iyo khabarkiisiyo tii kala ah yaa fii maxali nasbi sadad hee masada mafcuulay danantu warkaa baa ku dhaca mafcuulay calimu weeyaan waaya walaamu lqasami baa la mida wey hadday soo gasho ka qowli shaaciri labiid binu rabiica weeyaane walaqad calimtu lata'tiyaana maniyatii ina almanaayaa laa tadishu sahaamuha walaqad calimtu waxaan ogaaday oo yaqiinsanaya lata'tiyanna ii timaada oo ii timaada maniyati geeridayd inal manaayaa geeridu laa tadiisha ma habaabto sihaamuhaa leebkeedu ma habaabo wey ciddii loo soo dira wuu ku dhacayaa xagee buu ka daliishanayaa shiikhu lata'tiyanna allaamu laamu hee allaamu laamu lqasami ta'tiyanna ficil mudaaric sidaa ciraabteeda ficil mudaaric yaa yaa mabniyu cala alfatxi litisaali binuuni tawkiid soo maan wanuuni tawkiid xarfun laa ama meel lagu nasab ama meel laga fakeraya ilaaba adiga alla maniyati baa faacila marka jumladaas taatiyana maniyati ah fii maxali nasbi shadad masada mafcuulay hee calimtu weeyaan alistifhaam baa booskii buuxinaya dee booskii magana tacliiqa keenaya ka qawlika adhaasi weeyaan calimtu waxaan ogaaday aseedu ninka sida la yidhaahdo qaa'imun miyuu taagan yahay mise ma taagna ayaan kala ogaada wey macnuhu kelmadda macnuhu waxa weeye calimtu alxaala alladii calayhi zayd zayd xaaladuu ku sugnaa baan ogaaday macnuhu calimtu waxaan ogaaday azaydun zaydi qaa'iman miyuu taagan yahay mise ma taagna ayaan hee soo kala ogaaday wey macnuhu marka azayduntaasi istifhaamiyada sida mubtada qaa'imanna waa khabar jumlada mubtada khabarkaa kadhig maxalka ka gee wakadaalika waxaa la mida idaa kaana hadduu ahaaday filjumla jumlada hadday ku jidho ismu istifhaamin hadday ku jidho tii hore maxayd xarfu istifhaam bee soomaa sabahawan waxaa kaana ha ahaado axada jus-ay iljumla jumladda labadeeda jus mid ka mid a ahaada maao jus maxaa laga wadaa cumdaha noqdo weeye mubtadadii khabar hadday ahayd mubtadahaada ama khabar hee ha ahaado baa laga wadaa oo amase kaana fadlatan dheeraad ha ahaado mafcuulo hee ha iska noqdo kuwa raba ha ahaadee hadduu meesha yimaado dannaya asaageedna uu ka dambeeyo shaqadii danna muuqaalkiibuu ka joojinayaa maxalkaa loo ciraabayaa wey falawlu qowluhu tacaalaa wey walaa taclamunna waa fircawn baa dagaalamaya ayunaa midkayo aniga iyo muuse rabbi huu sheeganayo waxaa ogaan doontaan labadeena midka ashaddu daran cadaaban xagga cadaabka oo abqaa daa'imid badan yani cadaabka ku hayn badan dadka marka ayunadaasi yaa wala taclamunna waa ogaan doontaan ayunaa ashaddu cadaaban marka ayunadaasi waa mubtada weeyaan marka ayunadaasi ism sifhaam weeye waxa ka dambeeya caadi baa loo ciraabaya kadibna waxaa la dhahayaa fii maxali nasbi sada masada mafcuul doonanto wathaani ka tacaala weeye yani ayadoo fadlaa ah baa laga hadlaya tii hore ayadoo cimdaan soo dhaafna ayadoo fadlaana waatan wase yaclamu aladiina dalam waxay ogaan doonaan aya munqalabin gadoon kiisa yanqalibuuna ayay gudoomayaan yani munqalaban aya munqalabin yanqalibuuna fa aya munqalabin mansuuban weeye maxay u kor tahay biyanqalibu way ku kordhiganta cala almasdariyati an yanqalibuuna waata hadda sheegaya aya inqilaabin gadoomidteeda wayaclamuna waa mucalaqatun weeye cala aljumlati bay mucalaqa tahay biaslihaa dhammaanteed ayay noocyo badan tahay sideedaba ayay noocyo badan been leedahay allahu tacaala si fiican baa u sharxi doonaa markaan booskeeda gaarno haddii alla idmo laakiinse hadda sheikhu wuxuu ka daliishanayaa noocay doontaa ahaatee mar haddii calimtii inay ka dambayso hee inay mucalaq ka dhigayso danantu iyo asaageed mucalaqatun weeye cala aljumlati biasrihaa jumlada yacni aya iyo wixii ka dambeeya oo dhan ayaa mucallaq u ah limaa fiiha waxa ku jira darteed oo min ismi istifhaami ah wahuwa ay rubama waxa dhici karta tawahama inay ismoodsiiyaan bacdu dalaabati ardayq ee ka mid ah intisaaba aya ayayna kor dhigan tahay waxay isku moodsiinayaan bicalama in lagu kordhigay wayasayaclamu ladiina kafaruu hee dalamu hee aya munqalabin ayadaasi ma kordhigin tan adala kuran yahay yaclama ma kordhigin buu ku leeyahaye masderiya ku kordhigan tahay maxay ku kordhigan tahay masderiya ayay ku kordhigan tahay wey oo mafcuul mudlaq inay tahay waa dhici karta oo yani saas u wadaa saas ayuu u wadaa oo booska masderka ku jidhaawi macnu saas ula jeeda ee ma ahan yaclama midaan kordhigtay mafcuul ma aha warkaabaa ku dhacay soo ma ah saas ayuu sheegayaa weeyaan allaahu akbar wahuwa khadan waana khada arinkaasi lianna istifhaama lahu waxay leedahay asadru bay leedahay waa tantaas hawshay sadri maxaa laga wadaa waa tan falaa yucmalu laguma camalfalayo fiihi ayada oo kuma camalfali karo maa qabloo wax ka horeeya wase yaclamu aladiina dalamuu aya aya yaclamu yaa horeeya marka wuxuu leeyahay aya wixii ka horeeya wax shaqaa kuma leh sidaaradu mata macneheedu wataa meesha kuu sheegay asidaara waxa weeye falaa yucmalu fiiha fiihi lagu camal siinmayo ayada maa qablahu waxa ka horeeya lagu camal siin mayo wa inamaa sumiya hada alihmaalu warkii uu soo uruuriyay mar ihmaalkan tacliiqa ah oo warka meesha yaa inta caada la isaga ciraabto kadibna sadda la dhahayo yaa tacliiqan waxaa loogu bixiyey la'anna alcaamila caamilku meesha yaala oo dannaya asaageed ah fii naxwi qowlika calimtu maa zaydun qaa'imun oo kale caamilun filmaxalli maxalkuu ka shaqaynayaa weeye walaysa caamilan filafdi alfaada meesha taalla ku camalfali mayoo loo kordhigi mayo camal falka alfaadu waxa weeyaan xarakada ay qaataan baa laga wadaa warka abaa ku dhacay soomaa fa huwa isagu caamilun weeye filmaxalli laa caamilun weeye filafdi markaa fa ashbaha markaa wuxuu u ekaaday bilmar'ati buu ekaaday qofkii dumarka almucallaqati ee lalaalaadiyey laalaadiyey mucallaqadu maxay ahayd allati tii weeye hiya iyadu laa musawajatun lama qabo walaa mudallaqatun lamana furin ninkeeduna waan ku furay ma dhihin yaa xuquuqdeedii iyo xaqeediina hee ma siiya fa hiya mucallaqatun markaa weeyaan walmar'atu lmucallaqana hiya iya latii weeye asagaa uu xumeeyey zawjuhaa cishrataha la dhaqankeeda uu xumeeye weeyaan wadaliil su'aal baa la isweydiiye shiikhow warkaaga waa fahamne waxaa tidhi ihmaalka hore soma ilqaagii hore soo fahanne laakiinse tan aan leedaha maxalka laga ciraabayaa caddeen baa rabnaa inaana siiso waxaan inuu maxal ka ciraaban yahay markaan dhaho danantu maa zaydun qaa'imun waxaa meesha iga muuqato danantu inaysan shaqayn adna waxay leedahay danantu muuqaal ahaan baysan u shaqaynayne hee maxaal ahaan baa u shaqaynaysaa sadey baa la dhahayaa yaa akhi waxaa noo sheegtaa daliilka u cuskatay daliilka buu ku keenaya wuxuu ku yidhi wadaliilu daliilka calaa ana alficila ficilkani caamilun filmaxalli inuu ku shaqaynayo yaa daliilka ku tusinayaahi waxa weeye annahu yajuusu waxaa ku bannaan alcatfu in lagu cadfo calaa maxali ljumlati binasbi jumlada ka dambaysa muuqaalku yuusan kordhigna hadduu rabee maxaa weye booskeba taalaa yaa boos kordhisoma taallo booska kordhiga taallo ayaa erey ka dambeeya lagu cadfi karaa buu ku yidhi sida gabayaagan uu sheegay ka qowli kuthayrin kuthayr qowlkiisa oo kale wamaa kuntu adri qaabla cazaatama albukaa walaa muujicaati alqaalbi xataa tawallati wuxuu yidhi wamaa kuntu maan ahayn buu adri mid garta qabla casata caza ka hor mal bukaa'o ohin maxaatama garan jirin haa walaa muujacaati alqalbi qalbiga yaa kuwa xanuujiyana maan aqoon jirin xataa tawallati ilaa inaga jeesatay oo naga tagtay muxuu ka daliishaday inaan hadda waa kuu fasira wuxuu ka daliishadayaye yaa haya yaa isku dayey qabla haye haye <coughs> ya maxaa madafaa lagu cadfa haye haye baaraka allaahu fiik fiirsa xaggaas meesha laga delisanaya waxa weeye wamaa kuntu adri adri soodanno lamid ma adri waa ficil mudaarac hadda daraawi wamaa kuntu adri maanaan ogayn qabla cazata ka hor malbukaa horta keen shayga u diiday adri inay laba mafcuul qaadato oo meeshan ku jira soo saar maa oo istifhaamiye ah malbukaa oohin maxay tahay malqaracat wey macanuhu malqaracat ku abi jirna maa istifhaamiya mabniyu calaa sukun fii maxalli rafci mubtada alqaaracana maxay markaa de waa khabar tanna waa la mid malbukaa oohini maxay tahay ma aqoon yacni su-aasha ah mal bukaau oohini maxay tahay su-aasha ah ma aanan aqoon buu ku leeyahy marka wamaa kuntu adrii mal bukaau saas wey warku qabla cas xagga iska dhig wamaa kuntu adrii qabla waa daraf ilan soo maha ka hor waa daraf casna waa mudaafil xagga naga dhig marka ayaga wamaa kuntu ma aan ahay mid garanaya mal bukaau oohini waxay tahay maa marka maxaa weeye is hadda soo dhiganay istifaamku inuu ka mid yahay waxyaabaha u diida muuqaal ahaan inay danna shaqayso yaa oo kadibna maxalka in laga cihaabo maa istifaamiya ismu istifhaam mabni cala sukuun fii maxalli rafcih waar sheegade mubtada albukaa'u khabar marfuuc fi akhiri soomaan kadibna waljumlatu min almubtadai waalkhabari fii maxalli nasbi sadat masada mafcuulay adri soo maa marka malbukaaw inay tahay boos kordhigan inay taallaa caddeyn u baahannahay soomaa caddayntii waa tanbiye walaa muujicaati alqalbi qalbiga kuwa xanuujiyana ma aanan aqoon wey xataa tawallati ilaahee ay jeensatay muujicaati way kordhigan tahay soo bal shiikhu wuxuu yidhi akhri fa catifa waa la cadfay muujacaatin baa la cadfay binasbi kordhiga baa lagu cadfay xagee calaa maxalli qowlihi malbukaa aduu meel ku cadafo ilmujaabka kordhigan tahay ku cadfaysa meel kordhigan lagu cadfa ma jidho marka waa in la yidhaha malbukaa jumlada malbukaa ee mubtadaha khabarkaa ayaa maxay fadhidaa boos kordhig joogta halkaasaa lagu soo cadfo oya akhi mujaacda hoos dhigan tahaye <laughs> kurrigiisasaasa yaysan kaa lumin yaa sheekh cali haa yaysan kaa lumin warkaabaa ku dhacay soomaa mayla fahamta masaalada war gabdhahaye yaa muujacaad waa macduufun calaa maxalli jumlati malbukaa warkaabaa ku dhacay soo maahan mujacaad ciraab e alwaaba harfacati lagaas waa naafiya xaga iska dhig muujacaatin macduufun calaa maxalli malbukaa mansuubu calaamatun asbihi ee alkasraniyaat can fathaansaali warkaan ku dhacay yaa wakaa hadde malbuka alladii kaasoo waaya culliqa cani alcamali fiihi shaqadii inay ku shaqaysa laga laalay fii qowlihi adri adrina ku shaqaysa laga laala yaa ka laalay yaa ka laalay istifhaamiyadaa ka laashay soo maahan baabulfaacili faacilkii baanu galnay <coughs> kitaabka waxaa nooga haray mudabil adirsi ah aan arinayno markaa waa idin dhacay <laughs> <laughs> badan baa bixiseenoo ku haahe fulayow hee guuli kuu dhowaa haddaa sideedaa dhammaynay kitaabkan qadriga sagaalaad horaan ka bilaabaynaa sagaalaad tobanaad kaytanaad laytanaad koobaad insha allah inaan ka baxno baa isku daynaa maalinka haddaan toban beej toban akhrino inuu socdaan rajaynaa insha allahu tacaala yaa qaadanaya waa qofkii dadaalo weeye mm-hmm waxba idin dhiban mala hadda in adinku iska mudaalacaystaan mooye kitaabkaas waa khitaamuhu miskun waa lagu khatimaya haddadaa ka hadhid wixii intaa ka dambeeya raga badan iyo gabdha badan baanu soo jiidna la jiidimayo mayo iska nasanayaan hadday haaraan ogaada baabulfaaci baabun alfaacilu weeyaane matniga gal baabulfaacili alfaacilu marfuucun weeye ka qaama zaydun wamaata camrun walaa yata'aharu caamiluhu can walaa talxaquhu calaamatu taniyatin walaa jamcin bal yuqaalu qaama rajulaani warijaalu wanisaa'un kamaa yuqaalu qaama rajulun washada yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli aw mukhrijiyahum watalxaquhu calaa mutani itnin kaana muanahan ka qumtu ka qaamat hindun aw dalacat ishamsu wayajuusu lwajhaani fii majaaziyi taaniisi daahiri naxwu qad jaaatkum mawcidatu min rabbikum qad jaaatkum bayinatun wafi lxaqiiqiyi munfasili naxwu xadarat ilqaadiya imraatun waalmutasili fii baabi nicma wabi'sa naxwu nicmat lmar'atu hindun wabi'sat ilmar'atu dacdu wafi ljamci naxw qaalat ilcaraabu ilaa jamcayi tasxiixi faka mufradayhimaa naxw qaama zayduuna wxaanhorsoomaahayn waqaamat ilhindaatu wainamaa mtunaca fi nahri maa qaamat ilaa hindu laana alfaacila mudakarun maxduufun ka xadfihi fi naxwi aw idcaamu fii yowmin dii masqabatin yatiiman waqudiya alamru wa asmic bihim wa absir wayamtanicu fii gayrihina sharcigu shiikhuu galay lamaa goortii inqadal kalaamu warku uu ka dhammaaday fii dikrilmubtada iyo walkhabri xusti iyo wamaa yatacallaqu bihimaa oo min abwaabi nawaasikhi ah sharactu waxaan gudagalay fii dikri baabi lfaacilina xuso iyo wamaa kii yatacallaqu bihi la xiriiro min baabi naa'ibi wa baabi ah wamaa yatacallaqu bihi iyo baabayan mubtada iyo walkhabri wa huwa baabu lishtiqaal iclam waxaa ogaataa ana alfaacila faacilku cibaaratun can ismin sariixin horta waa isim sariixa faacil hadaa maqashid isim sariixa markaa maqashid afar xabaa soo hosgelaya ismigii daahirka ahaa inuu faacil noqdo kow damiirkii mustatirka ahaayo waajibka loo qarinayay oo tusaalahankeen taquumu maxaa u qarsoon anta damiirka mustatirka wujuubka isimka sariir wuxuu soo hosgelayaa saddex waxaa soo gelaya addamiiru almustatiru jawaazan oo ah hinda gabadha la yidhahdo taquumu way istaagaysaa haye hiya oo kaleeto ayadana waxaa soo gelaysa waxaa kaloo soo gelaya addamiiru albaaris damiirkii faacilka ahayoo muuqday hadana oo tusaale maxaa u ah maa fahima almas'alata ilaa ana oo kale maa fahima almas'ala mas'alada ma uusan fahmin ilaa ana ana maxay tahay waa damiir munfasil minu calaa sukun fi maxal rafci faacil marka afartaas afartaas saddexdaa damiirka ah iyo kaa isimka daahirka ah xagee soo wadagelayaan faacilka ayagoo ah sariix bay soo gelaya cibaaratun weeye can ismin sariixin ah aw amase mu'awalin bihi isim lasoo dhalaaliyey isim lasoo dilaandiliyey oo la keenay ma muuqan juhdi baa lagu bixiyey isim baa loo soo rogay saasuu faacil soo laba maakaas isimkaas sariixaa ama mu'awalkaasoo usnida loo soo tiiriyey ilayhi xaggiisa loo soo tiiriyey ficilun loo soo tiiriyey haye qaama zaydun zayd maxaa loo soo tiiriyey yaa istaaggii baa loo soo tiiriyey soo maahan waa shardi labaa asna ama mase ficil looma soo tiirin isimkaa sariixa ama mu'awalka ee waxaa loo soo tiiriyey mu'awalin bihi mid macno ficil wata saa ku facnayso loo soo tiiriyey mu'awalin bihi mid hee macno ficil wata macna ficil maxaa laga wadaa waa garanaysaa waa kuwee ismu faacil kuwaasaa la sheegaya macno ficil buu wataa shardiga ficilkaas ama kaa macnaha ficilka wata ahay muqadamun inuu ka horeeyaa calayhi isimka sariixay oo faacil ka noqday ama ka muawalkaay oo faacil ka noqday waa inuu ficilku ka horeeyaa ama muawalku ka horeeyaa bil asaalati asal ahaanna waa inuu uga horeeyaa waaqican minhu ficilkuna waaqican minhu mid ka dhacay faacilka noqoya aw qaa'iman bihi ama mid ku sifaysan noqoya intaa waa shiikh zaydun zayd baa min qawlika dhahsid daraba zaydun camran wa calima zaydun isad wuu ogaaday meela socotaa falawlakan koowaad ismun waa magac usnida loo soo tiiriyey keebuu sheegayaa zayd zaydkan magaca zayd la yidhaahdo ismun waa magac usnida loo soo tiiriyey ilayhi xaggiisa ficlun baa loo soo tiiriyey ficilkaasoo waaqicu minhu asagaa ka dhacay asagu ka dhacay yani shaqadayasagaa ficil darbigaaga soomaan fa ina darba garaacidu waaqicun min zayd zayd buu ka dhacay wataanika labaadna ismun waa magac usnida loo soo tiiriyey ilayhi zeyd loo soo tiiriyey cafwan wataanika labaadna ismun waa magac isimkaasoo isnida loo soo tiiriyey ilayhi sida xaggiisa ficilun loo soo tiiriyey ficilkaasoo qaa'imun bihi uu ku tilmaaman yahay fa ina alcilma ogaalku qaa'imun bizayd zeyd ayuu ku tilmaaman yani waa tilmaan zeyd leeyahay cilmi baa la qabtaa yaa cilmiga ma laga shaqayn karaa wax gacanta laga qabto mayaa cilmigu maya waa tilmaam qof qaadan karo marka wuxuu rabaa inuu ku dhaho meeshan sideedaba gadaalna buu ku keeni doonaaye hebel ficilkan faacil markii loo tiirinayo macnaheedu ma aha inuu shaqadii qabtay ee tiirintaas lasoo tiiriyey hebel loo soo tiiriyey ficilka ayuu faacil ku noqday wa qowlii aan iri awalan markii hore tee wuu awalan ka wadaa laba ma awal meesha ku taala soo maahan mu'awalka hore ismun sariixun hayeh taasuu sheegayaa mu'awaltaa hore waxaan ka wadaa yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya naxwu qawliga dhahaysid an takhshaca baa soo gelaysa fii qawliga ku jidha alam ya'ni miyaysan gaarin liladiina kuwii aamanuu an takhshaca quluubuhum quluubtooda hee xilliga ee khushuuci lahayd oo dhalaali lahayd miyaysan gaarin wey miyaan la gaarin fa inahu an takhshacadu faacilun weeye maca annahu inay tahay la jirankeed laysa biismin inaysan ahayn ma ism baa dakshaca walaakinu hase yeeshee fii ta'wiili ismi bay qaadanaysaayo isim baa laga dhigayaa oo huwa alkhushuuca alam ya'ni liladiina aamanuu khushuucu quluubihim baa la dhahayaa markaa khushuucu warkaa hudhaca soo maahan marka khushuuc laga keena cadi baa loo ciraabaya an xarfundakshaca kida kida markii la ciraabo ayaa maxaa la dhahayaa de yaa ayaa waxaa ladhahay fii ta'wiili masderin hee taqdiiruhu khushuucu faacilu ya'ni suma jeedid marka waa mu'awal weeye faacil lasoo habeeyo weeyaan ajrumigaan ku dhigna wa qowlii aan idhi taaniya labaad mu'awalin bihi aan idhina yadkhulu waxaa soo gelaya fii mukhtalifin marka eeg labada mu'awil tan horena waa faacil tan dambana boos ficil bay joogtaa weeye aanku yidhi yadkhul waxaa soo gelaya fi mukhtalifin baa soo gelaysa fii qowli tacala ku jira mukhtalifun waa miday kala duwan yihiin alwaanuhu kala duwan yihiin fa alwaanu faacilun weeye walam yusnad ilaya ficlun ma ficil baa loo soo tiiriyey maya ficil looma soo tiirin walaakin hase yeeshee usnida ilayh waxaa loo soo tiiriyey mu'awalun bilficli ficil mid loo ta'wiiliyey bimacnaa mid ficil macnihiisa la siiyey baa loo soo tiiriyey wahuwa mukhtalifun weeyaano fa fainahu mukhtalifku fii ta'wiili yakhtalifu fii macnaa yakhtalifu wey yakhtalifu macnaheedii buu wataa markaa ma ku dhacay yaa marka meesha laba mas'ala ku taalla yaa faacil noqon kara laba arimood haye isim sariixa iyo mid lasoo habeeyo ism laga soo dhigay labadaas inay faacil noqdaan waxay u baahan yihiin in wax loo soo tiiriyo soo maahan waxa loo soo tiirinaya waa laba midkood haye maxaa loo soo tiirinayaa ficil caadiya ama macna ficili waxa wata oo mu'awal ah warkabaa ku dhacay soo maahan intaasuu sheikhu kuu sheegay raximah allahu tacaala kharaja biqowlii markaan ii muqadamun calayha aan ku idhi waxaa ku baxay naxwu zeedkan oo kalea ku baxay oo ah zaydun qaama aad tiraahday falaysa bifaacilin zeedkani faacil maahan maxaa yeelay lianna alficla musnada ilayh ficilka loo soo tiriyo istaaga ahi laysa muqadaman calayhi kama horeeyo bal eh mu'aharun canhu waa ka dambeeya marka muxuu noqonayaa wa inamaa huwa mubtada'un weeye walficluna khabarun weeye warama kudhahay sheikh wa kharaja biqowli warkayga ahaa bil asaalati ficilku asal ahaan waa inuu ka horeeyaa faacilka warkaasna waxaa ku baxay naxwu qowliga aanku yidhi zaydun ah oo min qowliga ku jira qaa'imun zaydun qaa'imun zaydun ee qaa'imunso ismu faacil maaha soo macnul ficli maaha yaa hadda ayadoo sidaas hadana zeydkaasi faacil uma noqon kara qaa'imun qaa'imuntaasi ficil ma aha laakiinse waa mu'awalun bilficli miyaysan ahayn haddana zaydun ma garanaysaa faacilka ma dhigin kar sababtu maxay tahay waatan sababtu fa innahu isagu wain usnida ilayhi shayun haba loo soo tiiriye shay-un ha loo tiiriye mu'awalun bilficli macna ficilwad haba loo soo tiiriye wa huwa muqadamun caleyh haba ka sii horeeya hadduu rabee laakina hase yeeshee taqdiimahu horaanta calayhi ka horeeya laysa bilasaala asal ahaan sidaas ma ahayn li'annahu khabarun weeye bade qaa'iman maxay tahay khabar fa huwa isagu fii niyati akhi khabarku sideedma aslulkhabar niyatulkhawar baa meeshan taalo niyatu ta'khiiri buu leeyahay haba soo horay aduuray marka asal ahaan meesha ma joogo wey macnuhu warkaabaa kudhacay soo maaha welidaa asal ahaan u joogay khabar buu ka dhigtay aqaa'imun azaydu aqaa'imun zayd hadaa dhaho haddaan hadda aqaa'imun zaydun aad istifhaam istifhaamkaas oo ogolaata qaa'imu inay horey joogto welidaabaa zaydu markaan maxaa la dhahay khabar baa zayd maxaa la dhahayaa faacilun sadama sada alkhabari baa la dhahaya soo ha baara lahu fiikum wakharaja waxaa ku baxay biqowlii amir waaqican minhu ka dhacay waxaa ku baxay ilaa akhiri naxwi zaydun min qowlika ah duriba zaydun zayd baa la tumay warkaas fa ina alficla ficilka almusnada in loo soo tiiriyey waaqicun minhu maahee waa waaqicun caley asagoo ku duldhacayaa ninka la garaacayaa waa asaga ee garaacidu asaga kama socoto hormayaysan ahayn walaysa qaama zayduntii iyo maata camalun tusaalihii matniga maxaa usu qaadatay wainamaa maaltu waxaan tusaale oga dhigtay faacilkii qaama zayd iyo maata camrun liyuclama si loo ogaado annahu laysa macnaa kawni lsmi faacilan annahu weliya shaniya laysa macnaa kawni lismi faacilan inuu ismku faacil noqdo kama dhigna anna musamaahu cidda waxa uu ku magacaaban yahay ayaa axdaa shay-an ficilka qabtay macnaheedu maa markaan ku leeyahay waxaani waa faacil markaan ku leeyahay macnaheedu maaha ficilkan buu sameeyey macnaheedu saas maaha wey ee macnaheedu muxuu yahay muxuu faacil ku noqdaa bal iska badaaya wuxuu faacil ku noqonayaa kownuhu inuu yahay musnadan ilayhi in ficilka loo soo tiiriyey calal wajhil madkuuri qaabkii aan xusnay loogu ah qaa'iman iyo waaqacantii alaa tara tusaal ku siinayaa warkaa aan faahfaahin doonaa alaa taraa haydha miyaadan u jeedin anna camran camar lam yaxdut ilmowt ma mowt buu sameeyey <laughs> markaan dho maata camrun camar wuu dhinta geerida ma isagaa gacanta ku hayoo sameeyey hadda marka haddii qaacidada ah aan dhahno faacilku ficilku sameeyey haddaan saa ku wadno taasi maxay noqonaysaa isudhacbaa imaanaya shiikh faacilkani ficilkan ma samayn bale asagaaba la dilay markasoo isdiidi mayaa inaan dhahno faacil yakuunu lfaacilu faacilan idaa axdaa alficil haddaan dhahno ficilka hadduu qof waxaan faacilku wuxuu faacilku yahay hadduu ka soo fulo haddaan dhahno dee faacil saa ku noqon mayo alka muxuu faacil ku yahay yuusanba ficlu ka soo fulin hadduu rabee haddii loo tiiriyo tiirinta loo tiiriyey ayuu faacil ku noqda saasaa dhahaynaa bes ah ku darsan inuu ka soo fulaa ku darsan weli isnaad meesha ma dhacay saara faacilan ha annagoo indhaha ka laabanayna waaqaca markaa u nimaano hebel ficilkan ma sameeyey mise ma samayn indhaha ka laabo keliya waxaa fiirinaysaa keliya ficilkan hebel ma loo tiiriyey yaa ma loo mise looma tiirin waa loo tiiriyey bes haa waay axkaam ulfaacil maku darnaa yaa intee bog akhrina yaa meeshii aan ramaanan gaarin faacilka waa dhammayn karnaa maanta hada bilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed wala ali w sabi ajmaciin